bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlihi وaصxaabihi أجmaciin ama bacd qaala alxaafid ibnu kahiir raximah اllahu tacaala farcun whal yuqaalu lahu slى اllahu عalayhi وآlihi وslm abu اlmuؤminiin naqla اlbagawiyu can bacضi اlasxaabi اljawaaza alfusuul fii siirati rasuul ayaan soo haynay waxyaabihii fadaa'ishee nebiga lagu khasisay yaan ku dhex jirnay wuxuu leeyahay wahal yuqaalu lahu nebiga ma la dhahayaa sala allahu calayhi waalihi wasalam ma loo dhahayaa abulmu'miniin yacnii huwa abulmu'miniin isagu waa mu'miniinta aabbahood xaasaskiisii maadaama ay yihiin ummahaatulmu'miniin isagu abulmu'miniin ma la dhahayaa naqala albaqawiyu alimaamu albaqawi ayb alxuseyn bnu mascuud abu muxamed albaqawi muxyi sunna waxa uu soo guuriyey can bacdi alasxaabi asxaabta qaarkood wuxuu ka soo guuriyey shaaficiyada waaye aljawaaza bannaanaansho alimaamu albaqawi qarnigii lixaad ayuu bilowgiisa ayuu dhintay a'immadaa marka wuxuu ka mid ahaa fiqhigana shaaficiyada ahaayeen xadiidka iyo fiqhiga iyo tafsiirka jamciyey ayuu ku jiray muxyi sunna ayaa la dhihi jiray xadiidka kitaab weyn oo la yidhaha sharxu sunna ayuu leeyahay oo ilaa toban mujalladood ah tafsiirkana macaalimu tansiilka ayuu leeyahay tafsiir aad u qiimo badan oo ibnu taymiya aad u ammaano uu yidhaahdo tafsiir ahari ah weeyaan fiqhigana wuxuu leeyahay kitaab la yidhaha altahdiib fii fiqhi اlimaami الshaafici oo isaguna toban mujallad meelahaas ahaanoo muctamadka ah fiqiga shaaficiga ayb a'immadaas marka xadiidka iyo fiqiga iyo tafsiirka jamcisay buu ka mid ahaa marka wuxuu ku soo guuriyey bacdi culamaa'i shaaficiya ay isaga ka horreeyeen aljawaaza bannaanaansho ayb qultu wa huwa qowlu mucaawiyata weeyaan mucaawiye qowlkiisii waqad qara'a ubayu ubay bnu kacab wabnu cabbaasin iyo ibnu cabbaas radia allaahu canhum waxay akhriyeen annabiyu wlaa bilmu'miniina min anfusihim wa huwa abun lahum waaswaajuhu ummahaatuhum annabiyu nebigu wlaa bilmu'miniina mu'miniinta midkii nafsadooda kaga habboonaansho badan waa min anfusihim kii kaga dhowaansho badan oo kaga haboonaansho badan naftooda weeyaan nebiga sal l l slam wa huwa abun lahum bay akhriyeen wahuwa nebiguna abun aabbow lahum iyaga u yahay waaswaajuhu ummahaatuhum marka wahuwa abun lahum bay akhriyeen marka qiraa'o shaad ah yaa qiraa'aadkaas shaadkaa bay ka mid tahay laakiin qiraa'ada shaadka tafsiir waa iska gashaa markay tafsiir iyo waxyaabahaas oo kale tahay way gashaa walidaalika aayadda laa yu'aakhidukum اllahu biاllagwi fii aymaanikum walaakin yu'aakhidukum bima caqadtum اlaymaan fakafaaratuhu iطcaamu casharati masaakiina min awsati ma tuطcimuuna ahliikum aw kiswatuhum aw taxriiru raqaba faman lam yajid fasiyaamu ثalaaثati أyaamin bay leedahay qiraa'o marka waxaa jirta fasiyaamu ثalaaثati أyaamin mutataaliyaatin ku daraysa isku xigxigto marka culimmadu waxay ku dhiseen marka aayadda iطlaaqa ku jiro qiraa'ada shaadkaa ayaa lagu fasirayaa saddexda maalin in laysku xijiyo waaye ayaa bacdi alculamaa ay ku tageen imaamu shaafici naftirkiisa qowl buu ku leeyahay hadalkaas ayb marka hadda aayad ahaan bayaan loo akrinayna tafsiir ahaan laakiin way gashaa ayb wanaqala alwaaxidiyu waaxidi oo saaxibu asbaabi tanziilka ah asbaabu nusuulka wax ka qoray wuxuu soo guuriyey can bacdi اlasxaabi asxaabtii shaaficiyada qaarkood uu ka soo guuriyey almanca arrintaas in la reebay oo aynan jirin yacni annabiyu owlaa yacnii nebiga ma la dhihi karaa abulmu'miniin weeyaan inaan la dhihi karin ayuu soo guuriyey isna liqowlihi tacaala alla qowlkiisa uu yidhi maa kaana muxammadun abaa axadi min rijaalikum maa kaana muxamedun muxammed mousan ahayn ma ahaanin oo mownan ahayn abaa axadin mid aabbihiis oo min rijaalikum axadkaasoo min rijaalikum raggiinnan ka mida ah. raggiinnan axad ka mida oo uu nebi moxamed aabbo u yahay ma jiro aayaddaas baa sheegayso isagu yidhi marka walaakina almuraada abaahum min annasab walaakina almuraada sidaabuu isagu yidhi laakiin ujeedka aayaddan laga wado abaahum weeyaan min annasabi xagga nasabka walaakina almuraada muraadka aayadda marka abaa axadin min rijaalikum ubuwada la anfiyey nebigu inuu u ahaa raggii yacnii mid midkoodna inuusan aabba u ahayn la yidhi waa ubuwa fi اnasab walaakina almuraada abaahum min annasab abaahum marka luqaةulqasri buu isticmaalay hadda marka ila abaahum waa ism hadda min asmaa alhamsa asmaa lhamsahana markuu xaalatu rafco joogo abuuhum in lagu keenay ahayd laakinada khabarkeediina waaye khabarka laakina waa marfuuc ma isticmaalina abaahum lugat اlqasri ayb oo marka tii wada alifta un wada icraabayo xarakada alifta marka lagu qadarayo yay iska ahaanaysaan abun aqun xamun kadaka wahanu wالnaqصu fii hada اlأkhiiri axsanu waqasruhaa min naqsihina ashharu waqasruhaa min naqsihina ashharu ayb walaakina almuraada abaahum aabbahood min annasabi xagga nasabka ugu ah waa ujeed wailaa faqad rawaa abu daawuud marka aayadda waxay diideysaa yani wuxuu leeyahay nasab ahaan nebigu cidna aabba uma ahayn waa sax aayaddan taasay diidday laakiin marka la leeyahy nebigu mu'miniinta aabba ma u yahay ixtiraam iyo tacdiimkaa laga wadaayo nasab hadda inuunan cidno ugu ahayn waa la ogyahay marka aayaddan waxay anfinaysa waa nasab midda laga hadlayana waa tacdiim ileenna xaasaskii nebigaba hooyooyinay mu'miniinta u ahaayeen xagga tacdiimka iyo weynaynta ee ma aynan dhalin nasab oo dhalliyaa ah ma aha ayb markaa wuxuu leeyahay wailaa faqad rawaa abu daawuuda abu daawuud wuxuu wariyey inamaa ana lakum anigu waxaan idiin ahay bimili اlwaalidi aabbo oo kalaan idiin ahay buu yidhi nbig sal l slam ayb alxadiiu fi listiaabati xadiidku wuxuu ku saabsanaa istijada istijadou ka hadlayay markaasuu wuxuu yidhi anugu aabboo kalaan idiin ahay waalid oo kale waalidkuna ilmihiisu waxa sida wasaqda laysaga zuuliye iyo inuu baro kama xishoodo ayb sidai aabboo kalaan idiin ahay marka xadiidkaas marka iyo laysu geeyo macnaha ka soo baxaya iyo aayadda waxaa weyaan aayaddu waxay anfisay nasabka aabbanimadii ah, nasab xadiidkuna wuxuu caddeeyey tacdiim in loo dhihi karo aabba wahay nebiga sal ll slam masalatun mas'alo wa aswaajuhu afdalu nisaa'i lummati nebiga xaasaskiisu naaga ummaddan naagahooda kuwa ugu fadliga badan naaga markay noqoto naagihii nebiga ugu fadli badan ummadda <clears throat> naagaha marka laga hadlayo sababta waa maxayna litadciifi ajrihinna ajrigooda laalaabka la laalaabay yaa nisaaءa الnabiy man yaأti minkuna bifaaxishaةi mubayinaةi yudaacaf laha اlcadaabu ضicfayn kana dalika calى اllahi yasiira wman yaqnut minkuna lilahi warasuulihi watacmal صaalixا nu'tiha ajraha maratayn ajrigeeda laba jeeraan siinaynaa buu yidhi midii alla adeecda allayna adeeceen xaasaskii nebiga sal ا slam yaa nisaaءa الnabiy lastunna kaaxadi min الnisaaءi in itaqaytunna falaa taxdacna biاlqowl aayaadkaas o dhan waxay tilmaamayaan iyaga ajrigooda in loo laalaabayo marka naagaha kale la mid maaha iyaga ajrigooda waa la laalaabaya dembigoodana waa ka badan yahay dembiga dadka kale naagaha kale bikhilaafi hayrihinna haweenka kale iyagoo way khilaafsan yihiin uma afdaluhunna xaasaskii nebiga ta ugu fadliga badnaydna khadiijatu weeyaan khadiija wa caaishatu iyo caaisha uma afdaluhunna khadiijatu wa caaishatu waa ta waxaa ugu fadli badan khadiija iyo caaisha labadooda markayaa sii kala fadli badan qaala abu saciid almutawalii wاkhtalafa asxaabuna ayatuhumaa afdal asxaabteenni waxay isku sii khilaafeen khadiijo iyo caaisha labadooda yaa sii fadli badan wa qowlu bni xasmin marka ikhtilaafkaagu ibnu kaiir keliya uu sheegay ikhtilaafkana waxaa culummadu u badan yihiin khadiijo inay fadli badnayd waxyaabaha marka fadligeeda loo deliishan karana waxaa ka mida inuu nebigu sala allahu calayh ali wasalam uu ku yidhi khadiija uu ku yidhi allah subxaanahu watacaala ayaa wuxuu kuu soo akhrinayaa salaan caaishana wuxuu yidhi jibriil baa salaan kuu soo akhrinaya marka jibriil yaa caaisho u soo akhriyey soo salaamay khadiijana ilaahay baa soo salaamay isku mid maaha marka labadooda khadiija saa ku fadli badan ayb caaisho laftirkeedana waa qiraysaa khadiijo fadliga iyo makaanada nebiga ay ku lahayd weligay naag kama masayrin saan uga masayray khadiijii tiri mana manan nebiguna nama jamcinin labadeenna ayb oo markay dhimanaysay aad bayba waxyar bay ahayd aad u yar oo nebigu maba qabinba oo aadu marka nebigu sal ll slam uu sheegi jiray markii la yidhaha khadiijo waa badisay sheegsheegeedana wuxuu dhihi jiray innahaa kaanad wakaanad wakaanad wa kaana lii minhaa awlaad saasay ahaydoo saasay ahaydoo saas bay ahaydoo saabay ahayd ilmana waa igaga sugnaadeenoo ilaahay waa iga siiyeen wa qowlu bni xasmin ibnu xasmi qowlkiisa uu yidhi ina aswaajahu nebiga xaasaskiisa sala allahu calayh waalih wasalam afdalu min saa'iri asaxaaba saxaabada inta soo hartoo dhan waa ka fadli badan yihiin xataa min abi bakrin الsidiiq xataa abubakar bay ka fadli badan yihiin radia allaahu canhu hadalkaa uu yidhi qowlun waa hadal lam yasbiqhu ilayhi axadun qofna uunan uga hormarin wa huwa adcafu اlaqwaali aqwaasha kan ugu taagta daran warkaasyacni xaasaska nebiga iyo abubakar xaasaska nebigaa fadli badan sax maaha abubakar baa nebiga kadib ummaddan abubakar baa u fadli badan ayb taasaa marka ibnu xasmi isaga marka lagu radiyey mas'alatun taana marka wuxuu uga baxay xaasaskii nebiga iyo fadligooda ayb masأlaة wayaxrumu nikaaxu zawjaatihi اllatii tuwfiya canhuna إجmaaعa wayaxrumu calayhi wayaxrumu nikaaxu zawjaatihi baa xaaraama nebiga xaasaskiisa in la guursado allaatii tuwfiya canhunna laga oofsaday nebiga xaggooda yani haweenkii uu ka dhintay in la guursado ayaa xaaraan ayb wma kaana lakum an tu'duu rasuula اllahi walaa an tankixuu aswaajahu min bacdihi abada ina dalikum kaana yu'di الnabiya fayastaxyi minkum wma kaana lakum an tu'duu rasuula اllahi walaa an tankixuu aswaajahu min bacdihi abada ina dalikum kaana cinda allahi cadiima ayb wax weyn bay ilaahay agtiisa ka tahay saa in la sameeyo aayaddaa marka waxay tilmaantay nebiga gadaashiisa inaan xaasaskiisa la guursan karin ayb ijmaacan taasi marka waa ijmaac kuwii u ka dhintay inaan la guursan karin oo maxallu khilaaf ma aha layskuma khilaafsana wadalika liannahunna maxaa yeele sababku wuxuu yahay iyagu aswaajuhu weeyaan xaasaskiisii fi ljannati jannada ayb markaa sababku waxaa weeyaan buu leeyahay xaasaskii nebigu ka dhintay ee isagoo qaba markaa uu ka dhintay waa xaasaskiisii jannada ayb wاlmarأaةu naagtuna idaa lam tatasawaj haddaynan guursanin bacda mowti zawjihaa ninkeeda dhimashadiisa kadib haddaanay guursanin fahiya lahu isagay u sugnaanaysaa fi اlaakhirati aakhiro yacnii naagta markii ninkeeda ka dhinta haddaysan guursanin jannada ay wada galaan iyaday ninkeeda ninkeeday u sugnaanaysaa oo jannadana waa iskula joogayaan ayb ayb kamaa ruwiya sida la wariyey ana abadardaa qaalat lahu zawjatuhu xaaskiisii baa waxay ku tiri cinda alixtidaar markii uu dhiman rabayoo loo soo xaadiray oo nafta laga qaadayey yaa abadardaa inaka khaabtanii innaka khatabtanii waad i doontay adiga ilaa ahlii baa iga doontay ehelkayga fasawajuuka way ii kaa guuriyeen marka oo way ku guuriyeen wainii akhطibuka اlyowma maantaan anigana ku doonayaa ilaa nafsika nafsadaadan kaa rabaa qaala waxa uu yidhi falaa tatasawajii bacdii marka fadli iyo wanaag iyo khayr iyo bishaaro janno iyo ulyay ku tuhmaysay markaa saasay ku tiri markaasuu wuxuu ku yidhi falaa tatasawajii bacdii aniga haddaan dhinto ninna ha guursanin marka ayb jannadii baad marka xaaskayga igula noqonaysaa fakhaabahaa bacda mowtihi mucaawiyatu markuu dhintay kadib mucaawiya soo doonay wahuwa amiirun isagoo amiiruulmu'miniin ah faabat calayhi waa ku diiday ayb waa umu darda asuqra marka midaas u sidaa dhahayo hujayma ayaana magaceeda la dhihi jiray ayb iyada saxaabiyad maynan ahayn taabiciyad oo faqiihada bay ahayd saxiixulbukhaariga xataa wuxuu keenayaa baabu sifati salaati الnebiy markuu jalsada ataxiyaadka iyo sida loo fadhiistay oo ka hadlaayo wuxuu leeyahay umudardaa waxay u fadhiisan jirtay sida ragga u fadhiistaan salaadda yacni kaannaha inay marka faqiihaad tahay bukhaari marka meelo khilaafaad fiqhi ah buu usoo yaa iyada qowlkeeda uu ku xoogsanayaan wrawa اlbayhaqiyu min xadiidi ciisa bni cabdiraxmaan aلsulamiy can abi isxaaq can silata can xudayfata annahu qaala limra'atihi xaaskiisii wuxuu ku yidhi in saraki an takuunii zawjatii hadday ku farax gelinaysa inaad xaaskayga ahaato fi ljannati jannada dhexdeeda falaa tasawajii bacdii gadaashay ha guursanin faina almar'ata haweenayda fi ljannati jannada dhexdeeda liaakhiri aswaajiha nimankii ay soo guursatay kii ugu dembeeyeyba yay u sugnaanaysaa fi dunyaa adduunyada ay ku guursatay bayhaqi baa sunankiisa ku soo saaray ayb sheekh اlalbani silsilaة اlaxaadiiث الصaxiixa wuxuu yidhi rijaaluhu hiqaatun lowlaa cancanatu abi isxaaq wahuwa sabiiciyu ayb haddii cancanatu abi isxaaq aanay jiri lahayn waاkhtilaaquhu shaahid iyo waxyaabo kalena marka wuu u sheegay laakiin axaadiid marfuuca maahano waa xudayfo qowlkiisa iyo abudardaa qowlkiisa laakiin hadalkan oo kale hadal maahan maskax laga keeni kara maahan waa hadal uun waxyi lagu maqlay si kale ma ahan walidaalika marka waxaa la leeyahay waa lahu xukmu rafci oo kaluu yeelan karaa ile naag ninka ugu dambeeyo ee dunyada ku guursaday baa jannada ninkii yaa nin ugu ahaanaya mas'ale maahan caqli lagu keeni kara maahan iyo dadaal iyo ijtihaad waa mas'ale uu nebiga laga maqlay markaa waa mawquufun lahu xukmu rafci waxyaabaha ay dhaanay noqon kartaa haddii marka mawquufku ansaxo falidaalika xaruma calaa aswaaji الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalama waradia allaahu canhunna saa darteed waxaa xaaraam ka noqday xaasaskii nebiga dushooda an yunkaxna in la nikaaxsado bacdahu nebiga gadaashiisa liannahunna maxaa yeele aswaajuhu fi ljannati waa xaasaskiisii jannada camaar laftirkiisa waa yidhi innahaa zawjatu nabiyikum fi اdunya wاlaakhira caaisha wuxuu yidhi waa nebigiinnii xaaskiisii waay adduunye iyo aakhirada waa saddex saxaabi marka ayay noqonayaan waاkhtalafuu fii man طallaqahaa fii xaali xayaatihi calى ثalaaثati awjuh kuwii uu furay nebiga sal l slam markii uu noolaa kuwii aanu ka dhimanine uu furay isaga ma la guursan karaa kadibkiis kuwii uu furay kuwii uu ka dhintay khilaaf kama taagna kuwii isagu uu furay baa laga hadlaya wakhtalafuu fii man dallaqahaa fii xaali xayaatihi intuu noolaa dhexdeeda uu furay calaa alaaati awjuhin baa layskugu khilaafay aaliuhaa ana man dakhala bihaa aqwaashaasi kan saddexaad ama awjuhdaasi wejka saddexaad anna man dakhala bihaa midii uu dukuulay ee u tagay taxrumu calaa kayrihi nebigu waaweenta uu jimaacayo uu u tegayba hayrkiis waa ka xaaraan wejsaa buu dhahayaa wanasa shaaficiyu shaafici waxa uu caddeeyey oo uu nas ahaan u sheegay cala taxriimi muطlaqan naagaha nebiga sideedaba naagihii nebiga guursaday inay xaaraan yihiin oon cid kale aanay guursanaynin wanasarahu waxaa u gargaaray ibnu abi hurayra ibnu abi hurayra wuxuu ka mid yahay asxaabulwujuuha shaaficiyadu ka mid yahay ayb oo abu cali alxasan bnu اlxuseyn bn abi hurayrata albaqdaadi ayaa leeraa shaykhu shaaficiyati fii baqdaad buu ahaa <clears throat> liqowlihi tacaala baana tusay uu yidhi ayuu shaafici daliishaday waaswaajuhu ummahaatuhum nebiga xaasaskiisu waa hooyooyinkiinna muminiinta hooyooyinkooda lama kala qaadin marka tii uu furay tii uu ka dhintay iyo lama kala qaadin saasay marka xaaraan ku tahay wacalaa haadaa kan haddii aan qabanno marka fa fii amatin addoon yufaariquhaa nebiga uu faaruqo biwafaatin uu ku faaruqay yacnii dhimasho ow hayrihaa ama uu hayr ku faaruqay dhimasho waxaan ahayn uu ugaga tegey bacda adukhuuli markuu u tegey oo uu jimaacay kadib wajhaani baa ku sugan marka hadda marka waxaan sheegaynaa addoon nebigu uu lahaa ee ama uu ka dhintay ama si kale uuga tegey laakiin jimaac uu jimaacayo markaa uu u tegey iyada laba wej baa ku sugan ayuu leeyahay waa bannaan tahay ima bannaana wa lam yakun zawjaatuhu xaraaman calaa hayrihi ilaa an yamuuta canhunna waxaa la yidhi buu yidhi cid nebigu sal ll slam xaasaskiisu maynan ahayn xaraam calaa hayrihi hayrkiis xaaraan kama ahayn ilaa an yamuuta canhunna inuu ka dhinta maan kuwii uu ka dhintay baa xaaraan ah wixii ka soo harayna maya baa layidhi inuu ka dhinto unbay xaaraan ku noqonayaan waاdaliilu calaa dalika qiilkan marka daliilkiisu waxaa weeyaan aayatu takyiir aayaddii dooransiinta oo allah subxaanaه wa tacaala wuxuu yidhi yaa ayuha الnabiyu qul liأswaajika in kuntunna turidna alxayaaةa اdunya waziinataha fatacaalayna umatickuna wausarixkuna saraaxا jamiila wain kuntuna turidna allaha warasuulahu wadaara alaakhira faina allaha acadda lilmuxsinaati minkuna ajran cadiima marka wuxuu leeyahy nebigu haweenkiisiibu intuu u yeedhay buu dooransiiyey ama aniga ama duurkiinnaas inaad iska martaan adduunyadiinnaas haddii marka ay dooran lahaayeen nebigu tii aan nebiga doorannin ee isaga ka tagto nin kale inuu guursan karaa meeshaas ka muuqata sababtoo ah takyiirku muxuu macno yeelanayaa yaa la doorransiinayaa nebiga iyo kayrkiis kale rasuulkii ood adduunyo yar agtiisa ku haysataan laakiin ajar badan aad ku helaysaan iyo waxaad kala doorataan niman kale oo adduunyo iyo aad ka heshaan markaas ayb saas waa dooransiintu saasay ku imaanaysaa haddii marka la yidhaahdo nebiga naagtii uu guursadaba mutlaqan waaba xaaraan haddii la dhaho takhyiirkan baa macno beelaya uu leeyahay qowlkan ila isagoo nool baaba saa la yeelay walidaalika kuwii uu ka dhintaa xaaraan noqonayo aayadduna macnahaasa laga fahmaa walaa an tankixuu aswaajahu min bacdihi waa min bacdi mowtihi marku dhinto ka geeridiisa kadib inaad naagihiisa guursataan waa la idinka reebay aduu marka khilaafaadkaas baa ku jira midda laakiin kuwa uu ka dhintay ijmaac waxaa loo dhowaan karin wadaliilu calaa dalika aayat اtakyiiri fainahu low lam tukhayar haddaan la doorgelinin lilgayri aan loo doorgelinin lamaa kaana fii takhyiirihi dooransiintiisa lahunna iyaga faa'idatun uma ahaadeen takhyiir dooransiin waa maxay laba shay baa lakala dooranaya nebiga iyo cid kale marka waxaa weyaan haddii la dhaha marka waaba ka xaaraam cid kale takhyiirkan muxuu macnoo keenayaa buu wataa masalatun intaa marka wuxuu uga baxay wixii mas'aladaa ku tacalluqay waman qadafa caaishata umma almu'miniina umulmu'miniin buu qoray umma almu'miniinawaman qadafa qofkii qadfo caaishata caaisho umma almu'miniina ah cadfubayaan ka dhiga ama umma almu'miniina qofkii qadfo umulmuminiin bedel ama cadfubayaan qutila waa la dilayaa buu yidhi ijmaacan ijmaac ahaan ayb iyadoo yacni aan khilaaf ka taagnayn qofkii caaisho qadfo waa la dilayaa xakaahu suhayliyu baa xikaayooday iyo waqayruhu iyo kayrkii linasi اlqur'aani calaa baraa'atiha sida loo dilaya waa maxay caddaynta oo qur-aanka caddeeyey caaisha inay zine ka beri tahay wa fii man cadaaha min azawjaati qowlaani caaisha waxay ka soo haray xaasuuska nebiga ah ninkii qadfa ma la dilayaa mase maya laba qowl baa ku jirto waa la dilayaa iyo maya lama dilaayo laakiin waa la tacsiirayayo waa la edbinayaa masaladaabuu halkan keenay marka caaisho wax si gaar loogu xusaayo waxay tahay caaisho iyada mixnad waxaa jirtay wakhtigeedii dhacday oo qisatu lifkina aan uga soo sheekaynay kitaabkan laftirkiisa ayb marka markii qur-aanku caddeeyey kadib ninka qadfaayo waa nin qur-aankii beenaysan xaasaska nebiga ninka qadfaana in la dilaa baciid ma aha maxaa yeelay nebiga ayuu caayeyba qofkaas walidaalika alxasan bnu اlxasan bni اlxasan bni cali bni abi aalib ayaa isagoo dhulkan khuraasaan iyo meelahaas joogo dhulal meelahaas ah ayaa nin waxaa loo keenay caaisha qadfay markaasaa hala dilo ayuu yidhi markaasaa waxaa lagu yidhi ninkan aalubeytkiinu idin jecel yahay idinka aalubeytka ninkan waa idin jecel yahay waa dadka shiicadiinna oo idin jecel markaasu wuxuu yidhi kannama jecla maxaa yeelay ninkan awowgay buu caayey buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay naag xun yacnii ninka haystaa isaguna waa xun yahay caayadu halkaasay ka imaanaysaa ilaahayna wuxuu dhahayaa alkhabiiثaatu lilkhabiiثiin wاlkhabiiثuuna lilkhabiiثaati wاطayibaatu liلطayibiina wاطayibuuna liلطayibaati ulaa'ika mubara'uuna mima yaquuluun marka alkhabiiثaatu lilkhabiiثiin caaisha waa xun tahay hadduu leeyahay nebigaa xun waayo macnaheedu ayb saa darteed marka ninkaasi axad nebiga caayay oo kale waay xaasaska kalena markaa cilladaas waa kula mid yihiin ayb xaasaska nebigana nebi sideedaba xaas uu qabo inay sinaysato ama gogol ay samayso waa yacnii shay aan dhacaynin shay aan loo joogin oon dhacaynin ayb walidaalika markay culammadu fasirayaan eh, qisadii luud iyo nuux ayb kaanataa taxta cabdayni min cibaadina saalixayni fakhaanataahumaa labadii naagoodoo luud iyo nuux ay qabeen laba addoonoo saalixiin oo nuux iyo luud hoostooday ahaayeen fakhaanataahumaa waa khiyaaneen baa leehi khiyaanadaas mufasiriintu waxay dhahaan ma ahayn khiyaano oo gogol dhaaf ah waa khiyaanatun fi ddiin waa gaalnimo diintii bay ku weydaarteen laakiin ma aynan ahayn maa zanat imra'atu nebiyin qatu nebin xaaskiisa weligeed ma zinaysan maxaa yeelay waxyaabahaas nebiga ilaahay waa ka dhowrayaa dacwadiisay wax u dhibaysaa oo haddii naagtiisii ay xun tahay de dadkiibaa marka waxay leeyihiin haddaad fiicnaanta aad sheegayso orod gurigaaga gey baa la dhahayaa marka taa ilaahay nebigiisa waa ambiyadiisao dhan waa ka beri yeelay ayb arrinkan marka shiicadaa ay dhex taagan marka caaisha marka wuxuu alla ka beri yeelay ee ina aladiina jaa-uu bilifki cusbatu minkum aayadaha loogaga beri yeelay bay ku sugaan ayaga ayb masalatun wakadalika man sabahu sala allahu calayhi waaalihi wasalama qutil sidoo kale ninkii nebiga caayo qutila waa la dilayaa isagana ninkii nebi moxamed caayo sala allahu calayh ali wasalam waa la dilayaa gaal muslimka dhex jooga ha noqdo muslim nin hore muslim uu ahaa jiray ha noqdo waa la dilayamuslimku marka caayada nebiga waa ku gaaloobaa ninku hadduu muslim ahaa ee nebi caayo wou gaaloobay taas waa diinkii waa ka baxay waana la dilayaa dilkaasi marka hadduu toobo keeno ma ka baaqanayaa maya kama baaqanaya waa dil mutaxatim ah oo qasab ah yuu noqonayaa maxaa yeeley nebigii cafi lahaa ma joogo hadda adduunyadii kuma sugna qof cafin kara marka male cafi sii karo waa inuu marka dil un xaalkiisa uu noqdo xataa haddii uu toobad keeno uu wanaagsanaado waa in la dilo masaladaa marka iyada cayda nebigu waxay keensataa laba shay laba shay bay keensataa waa kufri iyo qatli kufri qatli oo qofku hadduu awal ahaa qof muslim ah waa ku gaaloobayaa dilna waa ku waajibayaa shayga kale kufriga waa laga toobad keeni karaa marka hadduu dib usoo laabto u qoomameeyo ou toobad keeno baynahu wa bayna rabbihi wa anface towbada qatliga laakiin laa yasqutu ma dhacayo walidaalika culammadu markay leeyihiin kufri eh, ninkan kufrigiisa ama riddadiisubaa waxay tahay ridda riddadaa labay u kala qaybeen culammada qaarkoodu mid mujarada can iliidaa iyo mid maqruuna biliidaa ridda hayru mujarada waa midan uu la yimid saa darteed marka hadday hadduu gaal ahaana gaalnimo zaa'iduu la yimid cayda nebiga waa kufri zaa'id ibnu taymiya marka aayadaha uu deliishada waxaa ka mida wain nakatuu aymaanahum min bacdi cahdihim waطacanuu fii diinikum faqaatiluu a'immata اlkufri inahum laa aymaana lahum lacallahum yantahuun wuxuu leeyahay faqaatiluu a'immata alkufri wasfigaas oo gaalnimada inay hogaamiyeyaal ku noqdeen waxa keenaayo waa wixii ka horreeyey aayadda lagu soo sheego waa maxay wain nakatuu aymaanahum min bacdi cahdihim waطacanuu fii diinikum aacnu fi اdiin ayaa wuxuu ka dhigay a'imat alkufri ilaa gaaladii kaleba lama dili yani iyagoo haddii la qabto waxaa dhici karta in layska cafiyo laakiin ka nebiga caaya cafis ma gaalo isaga maxaa yeelay waa a'imat alkufri qur-aankana markaa adilo fara badan buu ka keenay aayaddan marka ay ka mid tahay rasuulka siiradiisana waxaa ka mid ahay dadkii maka markuu soo galay gaaladii waa cafiyey intoodii badnayd laakiin dhowr qofood buu wuxuu yidhi haddaad aragtaan ayagoo kacbada ku dhegan dila kuwanba gaalo waa ahaayeen kanna gaal buu ahaa maxay labadan gaal ku kala duwan yihiin kan nebiga kuwa nebigay cay jireen wasfiga marka dilka kuwan u keenay waxaa weyn oo nebigu aanu dhaafin waa caydaas rasuulka waxaa loogiya naagaha ma dili jirin haddaysan dagaal gelin naaga ayaa marka wuxuu amray in la dilo oo laba naag midna waa carartay midna waaba la dilay iyada kacbadaa lagu dilay middaa marka haweentaa la dilay waxay ahayd nebigay cay jirtay kacbu bnulshraf yahuudigii nebigu dad buu diray ninkaa la soo dilooye waa la dilay sagana waa la soo dilay moxamed ibnu maslame iyo waatay dileen muxuu samay jiray gabdhaha muslimaadkaana gabayuu ku cay jiray nebigana waa aflagaadayn jiray oo waa can jiray marka sabiga nebiga gaalnimo kale la mid maaha gaalo dhib badan oo abu sufyaan wixii uu muslimiinta dagaalkii uxud ku sameeyey waa laogyahay haddana maca daalika nebiga waa iska cafiyey maxaa yele wixiisu kufri bay ahaayeen bis laakiin kufri ay la jirto aflagaadada nebiga waa kufri ziyaado aho dheeraad ah kaa marka in cafis ma keeni karo nebiga isagu waa cafin kari hadduu doono laakiin bacda nebi cid cafi kartaa ma lahan muslimkii awood lahna marka waxaa weeyaan ee gacanta ku dhigaa waa inuu dilo qiso marka waxaa dhacday berigii mucaawiya nin baa wuxuu yidhi mucaawiya agtiisa wuxuu ku yidhi rasuulkii calayhi salaatu wasalaam kacbu bnulshraf khiyaanuu ku dilay ereygaas khiyaanadu isticmaalay khiyaano si khiyaano ah buu u dilay ayuu yidhi markaasuu wuxuu yidhi moxamed ibnu maslama oo dadkii soo dilay ka mid ahaabaa joogay markaasuu yidhi ninkan ilaa aa ka disho meeshan kama dhaqaaqayo dil ninkan hadda waa nin nebiga caayey waaye markaas baa waxaa dhacday uu yidhi mucaawiye marka uma muuqanin dilkiisii waa iska daayey markaasuu wuxuu yidhi ilaahan ku dhaartaye mar dambe aniga adiga saqaf ma wada harsanaynin waa iskaga tegey marka haddii ninkaas aan arkana waa dilayaa ninkaan marka moxamed ibnu maslama hadduu magaalada waa u soo baxay ou maqlo waa dhuhuuman jiray waa ka dhuuma jiray waxaa igu ballana buu yidhi ninkan sidaana inaan dilo haddaan arko ayb waxaa kaloo iyadana marka eh, dhacday wakhtigii ibnu taymiya nin nasraani ah nebiga caayay sala allahu alayh ali wasalam waaqacatu casaaf baa la dhihi jiray casaaf ninka magaciisa markuu caayay ayaa isaga iyo bacdi ahlilcilmi ayaa ninkii naa'ibka ka ahaa dimashik uga naa'ibka ahaa boqorkii masar joogay ayuu ku yidhi war ninkan hala dilo nebigu caayaha lasoo soo qabta hala dilo markaasaa niman kalena ay yidhaahdeen ninkan waa dimi waa gaal muslimku ku hoos loo leeyahay maba rumaysnaba nebiga gaalnimadaada ka weyn bay dhaheen cayada nebiga awalba gaalbauba ahaa ninkaani markaasuu ibnu taymiya kitaabkan weyn ka qorayoo layidhaha asaarim ulmasluul calaa shaatimi rasuul oo sheekhuna uu sheegi doono inuu kitaab qiimo badan uu yahay gaal iyo muslim waxuu doonahado in la dilo gaalkan marka gaal caadiya waa ka baxay markaan wuxuu noqday gaal soo kufrigiisu ziyaado ou yeeshay cayda nebiga calayhi salaatu wasalaamna in loo caayo si toos ah iyo sarbeeb in lagu caayo waa isku mid wixii sarbeeb haddii lagu caayo oo dadka bulshadaas luqaddaas taqaano shaygaasoo kale ay u aqoonsanayso cay inuu yahay qofkii sameeye nebiga waa caaye tacriid baa la yidhaha marka sarbeebta dadkuna marka wixii caay ah iyo wixii aan caay ahayn waxaa loo celiyaa wixii caay ah iyo wixii aan caay ahayn waxaa loo celiyaa eh, curfiga ayb dadku waa wada hadlaan hadalka waa yaqaanaan af soomaaliga maalan sarbeebtii caay ah iyo wixii aan caay ahayn oo sarbeeb way kala garan karaan dadka ayb sidaa darteed marka dadku curfigoodu waxaa haalibka ka abaa lagu xukumaya waxaan inay cay yihiin iyoin kale oo dadka akhyaarta ah waxa aan lagula dhiiran karin haddii nebiga lagula dhiirado cay bay noqonaysaa hadhow aniga nebiga ma caynin iyo ma lagaa yeelaya wakadalika man sabahu sala اllahu calayh ali wasalama qofkii nebiga caayo qutila waa la dilaya rajulan kaana nin ha ahaada aw imra'atan ama naag ha ahaato lilaxaadiidi almutadaafirati fii dalika axaadiidta faraha badan ee baabkaa ku soo aroortay allatii yatuulu dikruhaa haahunaa taasoo marka sheegitaankooda eeda ou dheeraanayo halkan famin dalika waxaa ka mida waxyaabahaas xadiiu bni cabaas xadiidkii ibni cabaas fi alacma aladii qatala umma waladihi in dhoolihii dilay addoontii ilmaha u dhashay nin indhoolaabuu ahaa addoon buu haysan jiray ilmo u dhashay addoon ayuu ilmo ka dhalay isagaa lahaa addoonta nebigay cay jirta marka naagtaas wuu dilay marka lammaa waqacat fi اnnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam markay nebiga ku dhacday oo caynsay wadakara dalika lilnabiyi sala allahu alayh ali wasalam nebiguu u sheegay arrinkaa faqaala nebigana wuxuu yidhi alashhaduu anna damahaa hadar warmar markhaati ka noqda dhiiggeedu inuu yahay dhiig hadar oo aan labana aysa iswarsanaynin dhiiggeedu waa dhiig bilaash ah saasuu nebiguna yidhi sal allahu calayh ali wasalam marka dhiiggeedu muxuu bilaash ku noqday cayda nebiga waa wax kale ila lama sheegin meeshaan wa qaala shucbatu shucba waxa uu yidhi can tawbata can abi siwaar can abi barzata ana rajulan nin saba abaa bakrin abuu buu caayey faqultu waxaan idhi alaa darabta cunuqahu abubakarow ninkan maad qoorta ka goysa riwaayo kale waxay leedahay abubakarow ninkan muu istaagaayo qoorta ma ka gooya ninka saan kuu caynayo adoo amiiruulmu'miniin ah oo khaliifatu rasuulillaahi ah fa qaala waxa uu yidhi maa kaanat liaxadin bacda nebiy sal l slam maa kaanad arrintaani uma sugnaanino uma ahaanayso liaxadin axad bacda nebiy sal l slam nebiga kadib arrintaani cid iska lahaanaysaa ma jirto yani arrintu waa maxayna ninkii qof caayo in la dilaa nebiga unbay u sugnaatay bis oo haddii rasuulka sal ll slam la caayo isaga ninkii caayo waa la dilaya laakiin inta ka soo hartay ayagu darajadan ma laha haddii iyaga la caayo abubakar oo dadka ugu fadli badan haddii la caayo si kalaa qofkaasi loo ciqaabaya laakiin dil ma lagu ciqaabayo macnaheedu maahan uga wada waa la cay karaa lagama wado abubakar iyo saxaabada iyo waa la cayn karaa maaha dil maaha waa bis ninkii abubakar caayo waa la xabisaya karbaash dhowr karbaash waa lagu dhufo karaa xabsi waa la dhigi karaa waa la ihaanayn karaa laakiin dil maya nebiga umbaa iskale taas qofkan marka hebelou caayo hala dilo hebel buu saa yeelay hala yeela saa iyo hebeluu wax ka sheegay markaas waxaa weyaan dila u qoran iyo wax jira maaha waxaasnahadday marka cidi cid la caayaa oo nebiga ka soo hartayoo in la dilaa ay tahay hadday jiri lahayd abubakar baa noqon lahaa abubakarna ma ah ma male waa ka soo aragtaa ayb muslimka in la caayana macnaheedu maaha oo cayda muslimku waa dembi sibaabu lmuslimi fusuuqun waqitaaluhu kufrun laakiin cay oo dil gaartay nebiga ubaa iskale ayb badanaana dadka nebiga caayo sala اllahu alayh ali wasalam dad waxay noqdaan dulloobo nolosha ay dhib ku noqoto yacnii aad iyo aad markaa dulligoodu adduunyada ugu soo muuqdo ayb axmed maxamed shaakir wuxuu sheegay sheekhaas xilliga aabbihiis ou noolaa maxaakimta sharciga masar oo madax ka ahaa jiray nin baa marka wuxuu yidhi boqor faaruuq wakhtigiisii bay ahayd nin baa mimbarka isagoo saaranoo khadiib ah khadiib laga dambeeyo ah ayaa boqorkiiba albaabka ku soo galay markaasuu ammaan ugu dhaqaaqay ammaantii boqorkaa waxay la gashay inuu nebiga caayo see marka ku dhacniy wuxuu leeyahay nin indhoolo waxaa jiri jiray daaha xuseen la yidhaahdo adiib ahaa ninkaa marka waxaa gacan qabtay boqorkaas ilaa faransa u geeyey waxbuu soo baray u sameeyey markaasuu ninkii markaba nebigii iyo boqorkaas buu isgarab dhigay markaasuu wuxuu leeyahay nebi muxamed sal l slam cabdullaahi bn abi maktuum markuu u yimid waxba uma qabanino waa weji cabuusayo waa dhibsaday ninkanna markuu indhoolahan u yimi daaha xusein waa karaameeyey dhulkuu ka qaaday indhoolayaasha marka yaa u roon nebi maxamed ee ninkan faaruuqa roon u leeyahay macnuu saas waay warkan tacriid waay marka cay oo sarbeeb ah taasoo kale sheekha marka axmed maxamed shaakir aabbihiis maxamed shaakir khudbada markii u dhammeeyey ayuu istaagay oo la tukaday buu istaagay markaasu wuxuu yidhi ayuha annaas inna khaiibakum haada qad kafara abiibkiinii waa gaaloobay buu diinta waa ka baxay wa baطalat salaatukum salaadiinnana waa burtay duhur tukada celiya dadkii marka duhray iska tukadeen waana masaaidkiina waa qaylo iyo buuq ninkii marka dambe axmed shaakir wuxuu yidhi waxaan arki jiray masaajidda masar albaabkeeda isagoo fadhiyo dadka kabaha u ilaaliyo bal khaiibnimo iyo kaba ilaalin intay isu jiraan cayda nebiga marka meeshaasay gaarsiisay ihaanadaas bay ku riday ayb masaarada marka dad waxaa jiro iska mudbiriin oo iska qaab daran oo masaajidda hortooda fadhiyo oo dadka kabaha u ilaaliyo yar un quruushaad iyo la siisiiyo oo qurushaadkaas aruursadoon salaad tukanin oo dad diineed aan ahayn oo dad si un u dullaysan ninkii marka khadiibka ahaayo heerkaas joogay waxaas buu gaaray marka qofku inuu is ilaaliyo dad badan oo la garanayana iyaguna marka taariikh xumaa ku dhacday nebigay dhacniyeen oy dureen iyaguna waxaa weeyaan dacwo dambe iyo diin dambe iyo barako waa ka dheeraatay waaqica marka isaa ismarqaati furaya وrawى بن عadي min xadيiثi yaحyى بن إسmاعيiل الwاسطي qال xadaثna إbrاhيم بن سacد عن الزهرiي عن أbي سلمة عن أbي هuريرaةa رضي الله عنه qاal laa يqتل أxad بsب أxadi qof lama dilo qof caydiisa darteed looma dilo ilaa bisab النبي salى الlaه عليه aلي وsلم nebiga caydiisa unbaa loo dilaa وqad صنفa fي dalika شhaykh الإmaamu أbuالcabaas بن تaymiyaةa kitaabahu ayuu صنifay الصاarم الmasluul calى saabi الrasuul salى الlaه عليه aلي وsلم wahuwa min axsani اlkutubi اlmu'allafati fii dalika kutubta laga alifay xukunka cayda nebiga kitaabka kutubta ugu fiican buu ku jiraa masأlaة wakaana min khasaaئisihi khasaa'ista nebiga waxaa ka mid ahayd annahu idaa saba rajulan nin hadduu caayo nebiga yacnii nebiga hadduu qof caayo laysa bidalika xaqiiqan xaqiiqana marka sidaa aanay ku ahayn oo yacnii aanu u qasdayn markaa yanii inuu qofkaasi lacnadda ama cayda iyo yanii nebigu marka inuu ka meel gaarsiiyo uunan ula qasdaynin an yajcala saba rasuuli اllahi sala اllahu alayh ali wasalam kafaaratan canhu nebiga sala اllahu alayh ali wasalam marka caydiis ninkaa cayda uu nebiga nebiga uu ninkaa caayey kafaaray u noqonaysaa iyo dembi dhaaf yacnii nebigu haddii nin uu hadal kaga fakado ama uu hadal cay ama hadal lacnad oo kalea uu ku tuuro ninkaasina xaqiiqo uunan ku ahayn middaasi lacnadaas ducay u noqonaysa isagaa yidhi saas xadiidkeeda marka wuxuu leey wadaliiluhu ma akhrajaahu fii صaxiixayni can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam allaahuma inii اtakhadtu cindaka cahdan ilaahow agtaada ballan baan ka samaystay lan tukhlifahu aadan guub yeelaynin innamaa ana basharun anigu waxaan ahay bashar faayu oo bashar baan ahay waa intaan xanaaqo ayaan qofka hadal laga yaabo inaan ku tuuro markaa ayb faayu lmu'miniina mu'miniinta kii ahoo aadaytuhu aan dhibo aw shatamtuhu ama aan wax ka sheego aw jaladtuhu ama aan jaadno jaadal ku dhufto ow lacantuhu ama aan lacnad ku tuuro ayb lacnadiina de markaas xaqiiq aanu ku ahay inuu nebiguna uunan ula jeedinoo canaan un uu ka wado taas baa la weyaan fajcalhaa lahu salaatan ilaahu duco uga dhig wasakaatan dahirsanaan dembi dhaaf uga dhig wa qurbatan ilaah uga dhig dhowaansho tuqaribuhu bihaa yowmaalqiyaamati aad ku dhoweynaysa saabuu yidhi marka qofkii nebigu marka uu isagoo xaqiiq aan lacnad ku ahayn uu wax yidhaahdo hadal oo dhaho ama habaar uu ku tuuro ducay u noqonaysaa wade nebigana markaa habaar aanu ula qasdinba markii horeba oo canaan iyo wax lamid ah ay ka ahayd xadiidkan buu marka sheegay ayb xadiidkana marka wlihaadaa saa darteed lamaa dakara muslimu fii saxiixihi bukhaari xataa marka xadiidku uu wariyey kitaabu dacawaat walihaadaa saa darteed lamaa dakara muslimu fii saxiixihi muslim markuu saxiixiisa ku sheegay fii fadli mucaawiyata mucaawiya fadligiisa awrada awalan markii ugu horraysay wuxuu soo arooriyey muslim hada alxadiida xadiidkan buu keenay uma atbacahu wuxuu dabageliyey bixadiidi xadiidkii ah laa ashbaca allaahu baطnahu yani nebiga mucaawiya wuxuu ku yidhi sidaan aawa mucaawiya waa cuntuu cunayaa aawa haddana abaar kadib aawa yidhi cuntuu cunayaaba markaasuu wuxuu yidhi laa ashbac allaahu badnahu ilaahay calooshiisa ma dherjiyo marka hadal hadda nebigu mucaawiya yacni xumaan uu oo lacnad ama yacni ama habaar keenay meesha ma yaallo nebigu un markaasi war soo dhaqsado unbaa canaan buu kala jeedaa middaasoo kale marka imaam muslim fiiri fiqigiisa xadiidkan buu soo hormariyey ilaahu ninkii aan wax idhaahdo duco uga dhig qisadaanu haddana marka keenay mucaawiya laa ashbac allaahu banahu tan marka waxay kutusay marka xadiidkan laa ashbac allaahu badnahu mucaawiya dacni iyo caybkuma aha iyo nuqsaan uma keenaayo sababta ducow u noqonayaa dhanka kale ila nebigaaba saas yidhi sala allahu calayh ali wasalam walidaalika xadiidkan waxay ku daraan mucaawiya fadligiisay ku dhex sheegaan bay manaaqibtiisa ayb fayaxsulu minhumaa labada xadiid waxaa ka xasilaya marka masiyatu limucaawiya mucaawiya daraja uga xasilaysa radia allaahu canhu wa haada min jumlati imaamati muslim raximah ullah imaamu muslim imaamnimadiisa iyo wax kasidiisa waxyaabaha ku tusaayay ka mid tahay buu leeyahy tan nin hadduu arka laa ashbac allaahu badnahu keliya uu fiiriyo wuxuu isdhihi lahaa mucaawiya inkaar baaba ku dhacday buu isdhahaya laakiin inkaar ma ahna duca inay u noqotaaba nebiga ilaahay ballan uga qaaday marka isagu ducay u tahay saas darteed marka saxaabada marka in la dacniya la duro maanta xadiidkan oo kale la arko mucaawiya wax laga sheego ma wanaagsanan mucaawiya marka saxaabada nebigu ka mid ahaa dadkii nebiga waxyigu u qori jiray buu ahaa yacni wanaag buu lahaa mawaaqifna nebiga waa la soo lahaa wa min aljihaadi jihaadka mas'alatun waxyaabihii marka khusuusiyaadkiisa fi ljihaad mas'alatun wa kaana idaa labisa laamata alxarbi nebigu wuxuu ahaa hadduu labisto dagaalka hubkiisa lam yajuz lahu uma bannaanayn an yaqlacahaa inuu siibo xataa yaqdiya allaahu amrahu ilaa arrinkiisa uu ka xukumo alle lixadiidi yowmi uxud lama ashaara calayhi jamaacatu min almu'miniin xadiidkii maalintii uxud jamaaco mu'miniinta ka mida markay u ishaareen bilkhuruuji ilaa caduwihi cadowgiisa inuu u baxo ilaa uxudin uu ugu baxo fadakhala uu galay gurigiisii falabisa la'matahu oo markaa uu labistay koofi bireedkiisii iyo wuxuu ku dagaalamayey falamaa kharaja calayhi markuu ku soo baxay qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuul allah in ra'ayta an tarjica haddaad u arkaysa inaad laabato anagana annagana <coughs> markaas waa ogolnahay haddaad iska laabanaysa yanii inaan inaan markaa ku dhibnay baa laga yaabaya faqaala markaasuu wuxuu yidhi innahu laa yenbagii linabiyin nebi uma habboona idaa labisa laamata alxarbi dagaalka hubkiisa hadduu labisto an yarjica inuu laabto xataa yuqaatila intuu ka dagaalamo alxadiia biuulihi iqra alxadiia biuulihi dakarahu asxaabu lmaqaazi baa sheegeen faqaala caamat lasxaabi waxay dhaheen ina dalika kaana waajiban calayhi waajibay arrintaa ku ayado hadduu dagaal isu diyaariya kama noqon karin ilaa uu dagaalkaas gala maaha hayrkiisa laakwaa iska dhaafi kara wainahu yaxrumu calayhi an yanzichahaa xaaraan bay kayd korkiisa inuu siibo xataa yuqaatila intuu ka dagaalamo wafaracuu calayhi waxay masaladan marka ka tafriiciyeen masaladan waxay tahay nebigu hadduu jihaad bilaabo ee markaa yacni dagaalkii isu diyaariyo ma laaban karin ilaa uu dagaalkaas galo mas'alay marka kale ka tafriiciyeena waxay dhaheen salaad sunno ah hadduu galana ma ka bixi karo waajibay ku noqonaysaa waa qiyaas marka midaan dambe wafaracuu calayhi waxay masaladan korkeeda ka tafriiciyeen annahu low sharaca hadduu gudagala fii taawucin taawuc salaad sunnaha shay taawuca lazimahu itmaamuhu inuu dhammaystiraa ku laazimayo calaa axad alwajhayn labada wej midkood haddii la qabto labada wejee shaaficiyada huwa daciifun weeyaan limaa qadamnaa fi sawmi waxaan soo hormarinay masalan soonkii ku sheegnayo intuu soomay intuu soo kacay isagoo sooman ayaa hal fiikum yacnii shay-un wax la cuno guriga ma yaallaan haabay dhaheen xays ayaa noo yaalla timir iyo subag iyo isku daran iyo caanaqib caanabooro yaa laysku xashay baa yaallo markaasuu wuxuu yidhi siiya waa cunay falaqad asbaxtu saa'iman anu saaka waxaan soo kacaanoo soomane iska kaysiya aan cunay soon sunnaabuu furay marka nebiga inay u bannaantahaaba laga qaadanayo xadiidkaasuu leehay marka wqad ضacafa hada tafriica abu zakariya ayضا imaamu nawowina tafriican tafriican imaamu nawowina waa daciifiyey ayb oo wuu diidey masأlaة wadakaruu fii khasaa'isihi salى اllahu عalayه ali wasalama wujuuba اlmushaawarati nebiga khasaa'istiisa waxay ku dareen shuuradu inay isaga waajib ku ahayd asxaabtiisa inuu la tashto oo la showro yacnii annahu yushaawiru asxaabahu asxaabtiisiiba uu la showrayaa uu la tashanayaa fii umuuri اlxarbi arrimaha dagaalada qaala اllahu tacaala alla wuxuu yidhi washaawirhum fi اlmri talada kala showr oo kala tasho qaala shaaficiyu xadaanaa sufyaan bnu cuyayna can الzuhriyi qaala qaala abu hurayrata radia allahu canhu maa ra'aytu axadan qof maanan arkin akara mashhuuratan ka tashad badnaa liasxaabihi asxaabtiisa qof kaga yani kaga tashasho badnaa min rasuuli lah sal sm nebiga waqaala shaaficiyu raximah اllahu tacaala qaala xasan xasanulbasri waxau yidhi laqad kaana rasuulu lahi sal slam haniyan can ilmushaawara nebigu waa hani buu ka ahay waa ka deeqtoonaa waana ka maarmay inuu dad la tashto walaakinahu araada an yastanna bihi اlxukaamu bacdahu laakiin nebigu wuxuu doonay oo saxaabadiisa ula tashan jiray dadka isaga ka dambeeya madaxda inuu baro inay la tashtaan dadka madaxda isaga ka dambaysa wax lagu barayay nebigu waa ka dhammaa tala nebigu iyo tashad waa ka dhammaa ayuu leeyahay marka xataa sidaa tahay marka dee nebigu isagoo aysan waajib ku ahayn oo ku dadaali jiray talada wanaag iyo khayr bay keentaa keli tashadnimaduna qofka faa'iido umaa ah, meel cidlaa bay ku tuuraysaa marka dambe wanaag fara badanna ma qaban karo isagiina marka dadkiina waa iska horkeenayaan ilaahayna wuxuu yidhi fabima raxmati min allahi linta lahum walow kunta fadan haliida اlqalbi lanfaduu min xawlika masأlaة qaaluu wakaana yajibu calayhi musaabaraة اlcaduwi nebiga korkiisa waxaa waajib ku ahayd cadowga inuu la sabartamo wain zaaduu cala الضicfi labalaabba ha ka badnaadaan xataa cadowgu hadday labalaab ka badan yihiin isaga inuu taagnaado ayaa waajib ku ahayd ummadda inteeda kalena waa laga fududeeyey ayb alaana khafafa allahu cankum wacalima ana fiikum dacfa fain yakun minkum miatun saabiraةn yaglibuu miatayni wain yakun minkum alfun yaglibuu alfayni biidni اllah wallahu maca asaabiriin hadii marka laga dhigo cadowga uu labalaab ka bato dadku inay cararaan waa u bannaan tahay cadowgoodu hadduu ku labalaabmo labalaab ka badan yahay isaga laakiin nebigu saa ma wa kaana dalika maakuudun min xadiidi اlxudaybiyati baa laga qaatay wallahu aclam xayثu yaquulu calayhi الsalaaةu wasalaam markuu yidhi licurwata fii jumlati kalaamihi hadalkiisa yanii duuduubkiisa uu ku yidhi fain abow hadday diidaan fawallaahi baan ku dhaartay la uqaatilannahum waan la dirirayaa oo la dirirayaa yacnii qurayshan quraysh buu u jeedaa calaa hada alamri arrinkan baan kula dirirayaa xataa tanfarida saalifatii intay gaar noqonayso oo jirkayga ay ka goonin noqonayso saalifatii qorteyda luqunteyda intay yacnii luquntayda jirkayga ka go'ayso intaan ka dhimanaya waa laga wadaa kinaayo saasoo kale والxadيiث مkرج في صحيiح البخhاaرiي مسألة وqad qadمnaa qowlahu slى الlaه عليه وaلي وsلم waxaan soo hormarinay إنahu lam ykun لنبiيi khاaئnaة الأعyuni inahu شhaanigu wuxuu yaha lam yakun لنebiyi nebi uma ahaanin khاaئnaة الأcyuni in wax khiyaanayso iljebin iyo waxaa inaanu lahayn qaaluu wamaca haada iyadoo sidaa ay tahay waxay dhaheen yajuusu lahu waxaa u bannaan alkhadiicatu fi lxuruub xuruubtu inuu ku daga dadka alxarbu khadcatun xadiidka u ahaa dagaalku waa markaas yani waxaa weeyaan tab waa tab tabaysi khadcada marka halkan lagu sheegaayo maaha been inuu nebigu sheegi jiray sala اllahu calayh ali wasalam macniyadu marka dagaalka in been lagu sheegi kara ma ahan ee waxaa weeyaan waa tabaysan jiray waa tabaysan jiray tabaysigu marka wuxuu noqonayaa marka uu rabo inuu halkaa u duulo jihadan ayuu akhbaarteeda raaraadin jiray taas marka been maaha waa tabaysi ayb jawhar oo kale markuu rabo inuu u duulo kismaayo akhbaarteeda u weydiinayaa bilahaas bishaas oo dhan dadkii marka waxay moodayaan marka inuu halkaas u socdo iyagoo kedsan buu dhexgelaya ayb middaas weeyaan ma ahane nebigu been ma sheegi jirin weligii been ma sheegin sal اllahu calayh ali wasalam marka khadcada waa tawriic iyo tabaysi qofkan inuusan ku fahmin warkaaguna oo war duuduuban uu yahayo sidaan iyo sidaan ixtimaali karo ayb wakamaa facala yowma اlaxzaab sidii uu sameeyey min mrihi nucayma bna mascuudin liqowlihi sal ا l slm alxarbu khadcat wakamaa facala yowma alaxsaab siduu sameeyey min amrihi amarkiisii nucayma bna mascuud ou amray an yuuqica bayna qurayshin wa quraydata quraysh iyo quraydo inuu ku dhex rido yacnii waxay ku kala tagaan fafacala maa facala wixii uu sameeyey buu sameeyey xataa faraqa allaahu shamlahum ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ou kala geeyey isu imaatinkai ay isku yimaadeen calaa yadayhi gacantiisa wa alqaa baynahum alcadaawata cadaawad buu dhexdooda ku tuuray ou dhigay ayb wafalla allaahu ilaahay wuxuu uu jebiyey jumuucahum wixii ay ururiyeen bidaalika ayuu ku jebiyey nucaym wixii uu nebigu faray wabikayrihi iyo kayrkii walahu alxamdu waalminnatu marka midii nucaym bin mascuud la farayee sidaan yani lagu kala waday quraysh iyo khadafaan iyo qoladii kale bani qurayda taasoo kale marka waa alxarbu khadca mas'alaة waqad kaana lahu salى اllahu عalيh ali waslm nebigu wuxuu lahaan jiray asafiyu ayaa u sugnaa min almaqnami hanaa'iman <clears throat> haddii haniimo markaa lasoo haniimaysto intaan waxba lagu samaynin oo la qaybinin nebigu wuxuu ku lahaan jiray saami la ihaa asafiy wuxuu rabo ka dooranaya addoon ha noqdo dahab iyo fida ha noqdaan maal kale ha noqdo haniimadii markii laysu keeno nebigaa horta wax ka qaadanaya waxa uu qaataa marka asafiyu baa yaa la yidhaahdaa isaga markuu dhintana cid dambe waxa samayn kartaa malena amiir iyo yacnii khaliifo iyo wax ma samayn karaan taas waa mas'ale nebiga gaar u ahayd ay taas ayb walidaalika khusuusiyaadkuu ku soo dhex daray wa huwa an yakhtaara inuu doorto waayo faya'kuda maa yashaau waxuu doono uu qaato cabdan aw amatan aw silaaxan addoon addoon hub ow naxwa daalika qabla alqismati qaybta ka hor waqad dalla calaa dalika axaadiidu fi sunani wagayriha axaadiid sunanka iyo hayrkeed ku sugan baana tustay wakadalika kaana lahu khumusu khumusi اlhaniimati haniimada marka shan meel loo qaybiyo meesheed shan loo sii qaybiyo ayuu qayb nebigu ka lahaa waclamuu anamaa hanimtum min shayin faana lilaahi khumusahu walirasuuli ilaa aakhiri laaya wa arbacatu aqsaami اlfay'i maalka dagaal la'aan gaalada looga qaadana afar shan meelood marka loo qaybiyo afar meelood nebigaa ku tasarufayay shan meelood baa loo qaybinaya qayb dadkii khumuskaa qaadanaya afarta soo hartayna nebigaa lagu celinayo ay leeyihiin shaaficiyada iyo ayb markaasaa darteed wa arbacatu aqsaami اlfay kamaa huwa madhabuna laa khilaafa fii dalika arbacatu akhmaaskaasna isagaa marka tasarufkeeda leh wa min alaxkaami axkaamtii waxaa ka mida ah sidoo kale mas'alatun qaaluu waxay yidhaahdeen lahu an yaxkuma bicilmihi axkaamta wuxuu ka wadaa qadaayaadka garsoorka lahu nebigu wuxuu lahaa an yaxkuma inuu ku xukumo bicilmihi ogaalkiisa inuu wax ku xukumo licadami tuhmati qaaliga masaladu waxay tahay qaaligu cilmigiisa waxma ku xukumi karaan hadda cilmigiisa lagama wado ogow kitaabka iyo sunnada ilaahay baray wax ku xukumi karaa maahan taas waa wuxuu u joogaba meesha laakiin waxaa laga wadaa isaga nin wuxuu ku og yahay wax ku dhisi karaa oo laba nin baa issoo dacwaysatay war ninkaan anaaga og ninkaan markuu maalka ka qaadanaya saa darteed waan xukumay ma dhihi karaana maya waa inuu markhaatiyaal iyo dhaar iyo waxaas isticmaalo isaga ogaal uu qof ku og yahay qaali waxba kuma xukumi kara wixii tafaasiil ku jiri doontana isaga keeni doona ayb masale khilaaf ku jira waayo laakiin nebiga isaga ogaalkiisu inuu wax ku xukumi karo wuxuu leeyahay iyada taasi waa mar mid uu la gaar yahay licadami tuhmati maxaa dhacay qaaliga cilmigiisa yaanu wax ku xukumin marka la leeyahay waxaa laysdhihi karaa waramuu nin jeclaysi sameeyaa qaaligan laakiin nebiga sidaa maa ka suurtoodana nin jeclaysi ma ka suurtoobaysaa rasuulka waa maya isaga waa ku xukumi karaa marka laba nin intay soo dacwaysato warniyo waxaan anaa kuugu og waana kuugu xukumay uu dhihi karaa isaga washaahiduhu arrinkaa shaahidkeedana xadiiu hindin binti cutbata imra'atu abi sufyaan xayu ishtakad markay ka dacwootay ay cabatay min shuxi zawjiha abi sufyaan ninkeedii abu sufyaan ahaa gacan adeegiisa markay ka sheegatay faqaala wuxuu yidhi nebiga khudii min maalihi bilmacruufi maalkiisa qaado si macruuf ah ku qaado maa yakfiiki wax adiga kugu filan wayakfii baniiki ilmahaagana ku filan qaado hadda ma dhihin abu sufyaan hala keeno bal inuu gacan adag yahay in kale la weydiinayaa inuu wax ku siiyey in kaleaan waraysta ma dhihin mujarad marka xaalka iyo cilmiga nebiga ogaalkiisa wax ku xukumay waa gabadhaas marka xukunkaaguu saaray wa huwa fii saxiixayni can caaishata radi allaahu canha inkastoo laysku haysta iyada laftirkeeda fatwo ahaan miyaa arrinkan mase waa qada iyo xugun la yidhaahdo bukhaarina xadiidkan kitaabulaxkaam buu soo dhexgeliyey oo qadaha ka hadlayo wa fii xukmi hayrihi nebiga kayrkiis xukunkiisa bicilmihi ou ku xukumo ogaalkiisa khilaafun baa ku jira mashhuurun caan baxay xaasiluhu khilaafkaa xaasilkiisana alaaatu aqwaalin wey aaliuhaa qowlka saddexaad yuxkamu waa la xukumayaa fii hayri xuduudillah ama yaxkumu qaaliga cilmigiisa wou ku xukumayaa wixii aan xuduud ahayn saddex qowl baa ku jirto yidhi saddexda qowl maxay noqonaysaa waa ku xukumi karaa kuma xukumi karo iyo qowl tafsiil qowlka tafsiilkaa waa maxay xuduud wixii ah maya xuduud wixii ah maya wixii aan xuduud ahaynoo maal iyo wax lamida ku tacalluqana waa ha waa ku xukumi karaa qaaliga cilmigiisa shaaficiyadana midkaanay doorteen dambe wixii aan xuduud ahayn qaaliga cilmigiisa waa isticmaali karaa markhaati ilaa ilaa shardi maaha qaaluu calaa haada kan haddaan qabanna marka nebigu iyo dadka saa aan u kala saarno fayaxkumu linafsihi wa waladihi wuxuu u xukumayaa marka naftiisa ilmihiisa wayashhadu linafsihi wa waladihi naftiisa u marqaati furaya ilmihiisa u marqaati furaya <coughs> ayb wa tuqbalu waa la aqbalayaa shahaadatu man yashhadu lahu ciddii nebiga u marqaati furto dhanna waa la aqbalayaa shahaadadooda lixadiii khusaymata bni aabit baa tusaya xadiidka khusayma wuxuu ahaa khusaymata bnu aabit yani nebigaa nin reebaadiya wax ka gatay faras soo bax buu yidhi lacagtaadii baan ku siinayaa waa soo daba socdeen reebaadihii marka niman baa dhexda waxay ku ceshteen markaasay yidhaahdeen faraskaagii qiimo fiicanaan kaa siinayna haye beec mu kuu yahay markaasaa damac galayoo rasuulku u dhawaaqay yaa muxamed yaa muxamed markaasuu wuxuu yidhi lacagti hadda isii aan faraskaygii markaasuu nebigu wuxuu yidhi war soo igama aadan gadannin faraskaagii hadda soo kalama gadannin faraskii markaasuu wuxuu yidhi maya kalama gadannin araska ana waxba kaama gadanin markaasu wuxuu yidhi yaa markaas waa iga gadatay nebigeena sal slam markaasuu ree baadiyii nebiga ku yirkeen markhaati weyaisagoo marka isla markhaati kolle mahelaaye saa yeel khusaymat bnu haabita meesha yimid rasuul allo anaa markhaati kuwa inaa ka gadatay seed markhaati iigu tahay adii maa ogaa inaan ka gatay buu yidhi nebiga sal slam markaabu wuxuu yidhi waxaan markhaati kugu ahay adiga hadda sooma dhihin waa ka gatay warkaagaasaan rumeeyey aniga allana wuxuu i faray hadalkaaga inaan rumeeyo aniga bitasdiiqika iyo rumayntaada aniga adig aan rumayntayda aan adiga ku rumaysanahay ayaan tan markhaati uga ahay oo adaan kaa maqlay waa kaa gatay adoo dhahay adigana run umbaad sheegtahay waxaa lay amray inaan ku rumaysto oon kuu rumeeyo saas darteed marka saasaan kugu rumeeyey nebiga marka markhaatidaas waa socodsiiyey ninkiina markaa waa saasaa looga xukumay khusaymana wuxuu ka dhigay rasuulka sala allahu calayh waali wasalam markhaatidiisa laba nin markhaatidood ayuu ka yeelay isaga iyo laba ninaa isla eg marka markhaati marka waxa uu markhaati furay ma dhahaayo isaga markaad ka gadanaysaan arkaayo kuma markhaati furin wuxuu ku markhaati furay waan kaa gataydaadaasaa run ah taasaan aniga maqlay waana rumaystay laakiin hayru nebiy saa ku dhici kartaa maya ila nebiga kayrkiis inuu been sheega suurtagal waay laakiin isaga inuu been sheega suurtagal kuma ah masaladaas marka fahamkeedu saas waay nebiga unbay khaas u noqonaysaa marka وهuوa xadيiث xasن مبsuuط في غayri hada الmوضع والله تaعالى أعلم masألة qaaluu waxay yidhaahdeen وman اstahaana bxadratihi أw زanaa kafar وman istahaana qofkii ihaanaysto fududaysto bixadratihi nebiga meeluu joogo wax nebiga sharaf dhac oo kale uu uga dhigaayo sameeyo kafara waa gaaloobe kaas waa sax nebiga ninkii ahanaysto ama fududaysto uu gaaloobaya ow zanaa bixadratihi ama meel nebiga joogo ninkii ku zinaysto ayuu leeyahay midaan dambe khilaaf baa ku jira haddii laga wado marka xilligii nebiga qofkii zinaystaa waa gaal sax maahan maacis iyo naagtii qaamidiyada aed way zinaysteen nebiguna ma gaalaysiinin mid zinada marka warbaa ku jiro laakiin ninkii nebiga agtiisa iskaga yanii wax meel ka dhac ku ah la yimaado nebiga hortiisa ku sameeyo isagoo nebiga markaa ku yahanaynayo waa ku gaaloobaya taas waa sax wa qaala shaykhu abu zakariya annawawiyu alimaamu اnawowi waxa uu yidhi wafi zina nadarun zinada marka daymaa ku sugan ayb ayb wbilahi towfiiq sal اllah wslm calaa nabiyina mxamedi wcalaa aalihi wsabi